baadhistii aynu ka soo diyaarinay caalamka inaga qarsoon caalam aljin iyo raadadka uu ku leeyahay nolosheenna siyaabo badan baynu rabnaa inaynu uga hadalno waxna aynu uga soo hadallay waxaynu ku guda jiray qormadeennii lix-iyo tobnaad qormadaa waxaynu kaga hadlaynay masalooyin shana masalooyinkaa shantaa ah, laba xalqadood waynu qaadannay oo aynu ku bayaaminay xukumka sixirku uu ku leeyahay shareecada islaamka aragtida islaamku ka qabo sixirka daata ahaantiisa qodobka labaad eenu ka hadallayna wuxuu ahaa xukumka shareecada islaamku ay ku eegayso in la barto iyo in la baro tacallumu sixr wa tacliimah halkaasay inoo maraysay oo gebagabayn noo ahayd marka waxaynu soo nidhi in cilmiga sixirka la barto noocuu doonaba ha noqdo ee waa wax mujamaca ah oo laysku raacsan yahay inuu xaaraam yahay barashada cilmiga sixirku waa masalo xaaraana intaa markii meel la ysla dhigay ayaa haddana waxaa la isula soo gudbay cilmigan sixirku barashadiisa dhammaan miyaa lagu kufriyayaa noocu yahayba mise qaybbaa macsiyo ah oo aan lagu kufriyaynin masaladaana waynu kala qaadnay oo waxaynu nidhi si mutlaq ah loo odhan maayo barashada cilmiga sixirku waa wada gaalnimo waxaynu u kala qaadnay cilmu sixir wata kaafirnimo iyo shirki wata iyo mid cisyaan wata labadaasaynu u kala saaray marka midna waa lagu gaaloobaa midna laguma gaaloobo laakiin guud ahaan waxay culimmadu isku waafaqeen barashada cilmiga sixirku inay xaaraan tahay masalada barashada cilmiga sixirkana adiladeedii iyo culimmada qaarkood oo ku simbiidhay oo arrintaa ku simbiririxday oo gaadhsiiyey heer barashada cilmiga sixirku inay waajib tahay iyo wixii loogu jawaabay casharkii ugu dambeeyey ayaynu kaga hadallay waxaynu maanta in sha allahu tacaala bilaabaynaa ruuxa saaxirka ah sixirkii waa ka hadalnay barashadiisiina waynu ka hadalnay shaksigan sixirka bartay xukumkiisa ruuxan sixirka bartay xukumkiisa in meel la saaraa la rabaa fuqahada islaamkuna dhammaan madaahibtu way ka wada hadleen waxaanay u kala saareen shan masalay masalada u kala saareen mar waxay ka hadleen ruuxan saaxirka ee cilmiga sixirka yaqaana aslan ma muslim buu ahaa qodobka labaad waxaa loo fiirinayaa xukumka ruuxan saaxirka ahi makaafir baa ku dhex nool muslimiinta oo dimi ah oo magangelyo siyaasadeed ku jooga muslimiinta dhexdooda oo la siiye fiiso masalada saddexaad ee ay ka hadleen culimmada fiqhigu waxa weeye haddii ruuxan sixirka yaqaanaa qof dumaraba uu yahay oo muslimada ah maxaa laga yeelayaa sixirkii xukunkeeda maxay qaadanaysaa saddexdan masalo waxay ka hadlayaan saaxirka ama muslim ha ahaado ama kaafir ha ahaado ama qof dumaraba ha ahaado waxaa intaa looga gudbayaa ruuxii saaxirka noqday ee cilmi sixirka bartay hadduu towbo keeno towbada ma laga aqbalaya masalada iyana waa laga hadlay meel baa la saaray iyadana masalada shanaad ee qodobkeenna soo hoos gelaysaa waxay noqotay masalada la yidhaha annushra sixir furka qof sixran oo la sixray sixir kale ma lagu maarayn karaa oo ma lagaga furi karaa sixirka shantaa masalo ayaa casharkeennu daaran yahay intaan ka gaadhi karaba waa kow waxaynu ka bilaabaynaa ruux muslim ahaa oo saaxir noqday xukumkiisu waa maxay ruuxaa saaxirka ah oo cilmigii uu barto sixirka ahaana ku camal falay maxaa lagu xukumayaa culimmada islaamku waxay yidhaahdeen haddii sixirkaa ah uu isticmaalayaa uu yahay sixirkii kufriga watay maalan hadduu yahay sixirka la caabudayo xidigaha ama la caabudayo shayaadiinta ama la ihaanaysanayo mudanka diinta iyo shacaa'irta diinta islaamka la ihaanaysanayo shacaa'irta diinta islaamka waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa اlquluub maalan ruux baa wuxuu isticmaalayaa aayado qur'aana ah aayadaha qur'aankaana wuu qallibayaa oo halkii faatixadu sidaa tooska u ahayd buu cagsi cagsi u qorayaa ama xuruufta muqaaca ah ee qur'aanka ku taalla nuun iyo qaaf iyo kaafaya caynsaad oo kale iyo ayuu si qalliban u qorayaa isaga oo aayaddaa qur-aanka ah ihaanaysanayaan inta badanna waa maqasheenoo kuwa caynkaa ah isticmaala maalan nuun dhinac hoose u fooraraad arkaysaa oo sidii loogu talagalay aanu qorayn waxaana loo isticmaalayaa nuunkii suuratu nuun suuratulqalam ku yaalay had nijaasana waa lagu qorayaa waana la qallibayaa waxaa dhacday beri galbeedkan wadaad ayaa wuxuu u samayn jiray sixirka shimbiraha lagu caydhiyo marka beertu u baxdo shimbiraha sixirka lagu eriyo ayuu u qori jiray dabadeedna shimbiruhu way baxsan jireenoo hadhi kama cuni jirin hadhuudhka maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin intuu u soo dhuuntay qardhaastii uu wadaadku qoray oo meel ka laalaada ayuu soo furay markaasuu furfuray wuxuu arkay inuu keliya nuun keliya meesha ku yaallo oo nuun haddii warqadda dhinaca loo rogana wuu toosaya haddii dhinaca kale loo dhigana way foorarsanaysaa markaa isagu dhinacii caadiga ahayd buu warqadda u eegay nuun caadi ah ayuu arkay dabadeedna reerkiibuu uu yimid oo wuxuu yidhi war hee dhahaya wadaadkani wuxuu inagu harowsadaa de waa nuun markaa sanadka dambe waxba xoolaha siinina anaa nuunka idiin qoraye nuunka oo shimbiraha ku eriyo anigaa idiin qoraya waxba ha siinina wadaadkiibaa warkii loo geeyey uu yidhi hebel baa qardhaasta adii furfurayoo dabeedna wuxuu dadkii ku yidhi wadaadkani nuun unbuu qora aba nuunka waan qori karaa markaasuu yidhi nuunka nuunkaa taqaanay mood <laughs> nuunka nuunkaa taqaanay mood waa nuun dee farsamaysan oo haddii alla yidhaahdo ilaahay lagu caasiyo mararka qaarkood wuxuu ku odhanayaa intuu kuu hanjabo ayuu ku odhanayaa wallaahi inaan arraxmaan fa biayi aalaa'ida kaaga saari ma maqashin weli arraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaan waa wuxuu dhammaan koob iyo afartanka fabiaya biayi ku taalla buu mufkaraynayaa aayadaha kaluu isugu kaa xidhiidhinayaa isagoo u qastiyaya inuu wax kugu yeelo sixiru isticmaalo fa kaaga saaray hadday ku yidhaahdaan waa nooc sixirka ka mida marka haddii qur'aanka kariimkaa la yahaanaysto ama si qaldan loo qoro ama aayadaha qaarkood lagu tasarufoo laga saaro iyaga oo loola jeedo in wax lagu dulmiyo ama qur-aanka kariimka ah had yani nijaasa lagu qoro ama la isku dultaago siday qaarkood samayn doonaan waan arki doonaa waxyaalaha noocaase kufrigoodu waadixa yahay ciddii sixirkaa isticmaasha xukumkeeda cidi kuma kala baydhin xukmuhu waa kufri bawaax ah xukumkiisu waa kufri cad oo sariix ah weeyaan waxaana loo cuskanayaa axaadiidta rasuulka rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi man badala diinahu faqtuluuh ninka diintiisii bedelay diin islaamka waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu diinta la sheegaya xaqi waa diin islaamka diimaha kale ninkii bedele la dili maayo sababtoo ah ilaahay uma arko inay diin xaqa tahay diin islaamka ninkii ka noqda waa murtad baa la yidhaha waa la dilayaa markaa saaxirka isticmaalay sixri kufri ku hoos jiro xukmuhu waa icdaam man badala diinahu faqtuluuh masaladaa meel baa la saaray waana ijmaac ruuxa sixirka noocaasa isticmaalay xukumkiisu waa dil waa icdaam weeye waa murtad haddii ruuxani sixirka uu isticmaalay uu yahay sixir aan darajada kufriga gaadhsiisnayn sixir aan darajada kufriga gaadhsiisnayn culimmadu way isku khilaafeen masalada waxaad meel ii dhigtay sixirka gaalnimada xambaarsan ama qur-aanka ilaahay ha lagu cayaaro ama shaydaan ha la caabudo ama xidiga ha la caabudo kuwa caynkaasa gaalnimadoodu waa ijmaacan culimada islaamka oo dhan falaa shakka bianna saaxir kaasi inuu gaal yahay weliba murtad yahay hadduu muslim ahaa masalada la leeyahay waa mukhtalaf waxa weeyaan waa ruuxa isticmaala sixir aan gaadhsiisnayn marxaladda kufriga muxuu yahay kaas marka sixirow muxuu yahay aan haddana kaafirnimo keenaynin marka culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa jira cilmiyo la barto oo bini-aadmiga lagu indhasarcaadiyo oo maalkooda lagu cuno oo haddana aan maxaanku idhahdaa cadceedna la caabudayn xidigana la caabudayn jinna loo sujuudaynin qur-aankana aan la nijaasaynaynin cilmiga noocaas ah ee haddana dadka lagu indhasarcaadinayo ee mararka qaarkood waxyeelada geysan kara xukumkiisu waa maxay waxay leeyihiin culimmada islaamku bacduhum ninkaas xukumkiisu annagu waxaanu u naqaanaa inuu yahay kaafir cilmigaa sixirka ee aan darajadaa gaadhsiisnayn barashada cilmiga uu bartay buu ku gaaloobayaa bacduhumna waxay leeyihiin maya ruuxan cilmiganuu bartay ee dadka uu ku indhasarcaadinayo ee aan derajada gaalnimada gaadhsiisnayn waxaa loo eegayaa waxyeello ma ku geystay sida shaafici iyo yani eh, ibnu mundir oo keliya ay odhanayaan waxyeello miyuu ku geystay ayaa la eegayaa bay yidhaahdeen hadduu qof muslimah oo dhiiggiisu uu beri yahay ku dilo sixirkaa qisaas baa loo dilayaa hadduu janaayo ku geysto oo waaxyaha qofka waxyeello ku geysto maalan dhinac uu qallalo sixirkaa dartii ama inuu kaga soo rido sixirkaa dartii ama uu waalo oo caqligaba ka qaado sixirkaa dartii waa waxaa lagu yacni eegayaa magdhow haddaanu qofkii u dhiman janaaya la yidhaahdaa haddii uu laakiin qof muslima ku dilo sixirka noocaasa waa loo qisaasayaa ayay leeyihiin waa loo qisaasayaa ayay leeyihiin marka haddaba waxaan rabaa inaan waxoogaa ka jaahil baxno muxuu yahay waxyaalahan ay adeegsadaan dadkan sixirroolayaasha ah ee haddana sixir kufriya aan ku dhicine sixir xaaraana isticmaalaya waa maxay siyaasadooda iyo khadkoodu waxa weeyaan maalan waxaa la soo qaadayaa dawo dawadaa waxaa la og yahay in ruuxa haddii lagu mudo maskaxdiisu go'aan qaadashadii inay ka guurayso qof baad u timi waxaad rabtaa inaad hoggaamiso ood keenada gashato fadhiiso istaag dhaqaaq dil daa oo aanu diidayba ku odhanin dabadeedna dawadii ayaad ku mudday qofkii deedna wuu kuu hoggaansamay caqligiisi iyo garaadkiisiiba waa taxakumtay qofka caynkaas oo kale ah waxaa loo ictibaarinayaa inaad sixirtay baa loo ictibaarinayaa waxaanu la nooc yahay sixirka la yidhaahdo sixir tiwala sixirka madiidada ee isba qofka bini aadmiga ah qalbigiisa bedela ee taxakuma oo qof ayaa la sexrayaa tiwalaa loo samaynayaa iyo jacayl qof aanu weligii jeclaadeen ayaa la dabagelinayaa iyadoo sixir loo isticmaalaya daawadan maskaxda lagaga muday ee caqligiisii lagu hantayna taasunbay la xukumtahay bay idhahdeen markaa taa uu isticmaalay dawada uu qofka ku maamulay ma kufribaa ah, haddii maxaanku idhaahdaa mise kufri ma aha masalada la iskuwa yani khilaafsan yahay waa masalada noocaas waxa kaloo iyana jirta eh, waxyaalo badan oo ay ka faa'iidaystaan sixiroolayaasha oo makhluuqaadkan uumiyaha dunida jooga xubnahooday ka faa'iidaystaan xubnaha markay isticmaalaan qaarkood dhibaatay keenaan dhibaatay keenaan dhibaatadaa ay keenaanna ilaa dil bay keentaa markaa sixiroolayaashu inta badan garaadkoodu wuxuu ku maqan yahay un siday waxyeello u geysan lahaayeen marka xayawaanaadka dunida ee nugula nool ayay la mucaamalaan saxiroolayaasha qaarkood nooc kastabana sibay u isticmaalaan xayawaanada ugu badan ee ay sixiroolayaashu isticmaalaan waxaa ka mida bisadaha alqitad aada bay u isticmaalaan sixiroolayaashu xayawaankan bisadan laydhaa taariikh badan buu insaanka la soo maray cahdiyadii qadiimka ahaa iyo wakhtiyadii hore ee fogaa bilaadu masr bilaadu misra ummado dhan baa bisadaha caabudi jiray waxaanay u yaqaaneen ilaahu maaw ilaahu maw ayay u yaqaaneen waxaanay ka ictiqaadsanaayeen bisadu inay tahay tajlibu alkhusuuba inay barwaaqo ay horseedo bisada inay barwaaqo laga helo oo ay nicmo soo horseedo dadka kaahinaanka iyo sixiroolayaashuna waxay bisada u isticmaali jireen sixirka la yidhaahdo sixr alaswad markaa sixirka noocyadiisa waan ka warrami doonaa sixr alaxmar sixr alabyad sixr alaswad marka haddaad sixir alaswad maqasho waa sixirka waxyeelada iyo hadimada iyo mashaakilaadka loo isticmaalo yidhaahdaan waxaa dhici jirtay bisadda qowmkaasi inay dadka dhimanaya dadkooda dhinta intay bisad soo qaadaan oo ay kanfaan oy xanuudka mariyaan ayay la aasi jireen maytaadkooda waxaanay ka aaminsanaayeen mar haddii bisad lala aasay inuu ka badbaadayo ruuxulkhabiid wax soo weeraro oo dhan waxay aaminsaayeen qabriga in shayaadiinta iyo jinkiiyo waxaas ay yimaadaan oo dadka ay dhibaan falsafad noocaas oo kale ah haddii bisad lala aasa bay idhaahdaan waxba ma yeeli mase uma imanayo muddo dheer bay markaa falsafadaasi shaqaynaysay oo bisadda ilaah ay u arkayeen qm qoomkaasi casrigii dhexe casrulwusta waxaa timi falsafadii mid cakiskeeda ah oo waxay aaminsanaayeen bisaddu inay tahay xayawaan mash-uuma oo shar badan oo jiban shayaadiintu ay isku soo labahaan oo ay sixiroolayaashuna u adeegsadaan waxyaalahay dadka wax ku yeelaynayaan caqiido noocaasoo kale ka aaminsanaayeen sixiroolayaashu kolka xayawaanka bisadda lagu yidhaahdo waxay qaadan jireen way gowrici jireen markaasay ku aqriyi jireen erayo sixir ah bay akhrisan jireen markay erayadaa sixirkaa aqriyaan bisaddaana ay gowracaan ayaa waxay odhan jireen waxaa noo soo baxaysa ruuxdii bisadda ruuxdaa bisadduna waxay noo hawl yaraynaysaa litanfiidi aqraadina qasdiga aan leenahay ayay noo fulinaysaa bay odhan jireen markay bisadda gowracaan oo ay wax ku aqriyaan erayo sixir ah ayaa waxay odhan jireen ruux baa nala soo xidhiidhaysa ruuxulqita la yidhaahdo cidda aanu ku sallidno ayay ruuxdaasi markaa noo bahdalaysayaan heerkaasay ka isticmaali jireen waxa kalooy aada u isticmaali jireen bisadda xiidmaheeda hoose ayay isticmaali jireen oo waxay odhan jireen xiidmaheedaa hoose haddii la qallajiyo oo la ridqo oo kelimaad sixira lagu aqriyo oo dabadeed lagu indhakuusho jinka ayaa iska iskaa tusaya xiidmaha bisadda haddii la qallajiyo oo kelimaad si xirana ay akhriyaan oo deedna lagu indhakuusho waxay odhanayaan waxaa kashfiga lagaaga rogaya alkhishaa aladii yaxuulu bayna alinsaani waaljin khishaagan inoo dhexeeya iyo daahan ilaahay ina dhex dhigay ayaa meesha ka baxaya bay dhahdeen ogsoonow oo weliba bisadu waa xayawaanka hilibkiisu xaaraanta yahay marka qofkan waa la nijaasaynayaa marka la nijaaseeyo ayaa shaydaankuna ka faa'iidaysanayaa marka shaydaanku uu ka faa'iidaysto uu qusur kaa geliyo ayuu istusayaa oo xiidmahan bisadee la ridqay macno ma samaynayaane cisyaankan qofka la geliyey iyo nijaastan loogu indhakuulay ayaa mashkiladan wadata ku darsoo weliba mashkiladda labaad kuu sheegi maayo sixirooluhu marka ay jinkii ah is aragtaan dawada labaadee haddaad ku indhakuulato jinkii kaa qarsoomayo waxaad gelaysaa caalam wada rabash amaydan ah, ilan makhluuqan jinku way naga tiro badan yahay marka laguugu indhakuula tiraa bal jinka aan arkay ii indhakuula ee indhakuushii laguu mariyo ee caalamkii ah ismudataan dariiq walba waad ka baydhbaydhaysaa sababta oo ah waa makhluuq aada inooga tiro badan marka albaabkaasaa lagugu oodayaa noloshaadii oo dhan waxaad noqonaysaa uun nin gabasho ku jira iyo mashaakiluun xallinayo weligii waxtarkaagii iyo waxqabsigaagii oo dhan waa lagaa garbaduubaya waxaa kaloo yidhaahdeen maraarat alqita maraarada waxaa la yidhaahdaa xamaytida haddii xamaytida bisada aada soo qaado oo wax casaa laydhaa aada qarido casaa'imtu waa waxaynu arki doono waa wacad iyo ballan lala saxeexdo shayaadiinta ayaa casaa'im laydhaa markaa dhowr nooc bay ku timaadaa mar dalaasin baa la yidhaahdaa marna awqaaf baa la awfaaq baa la yidhaahdaa marna tacwiidaat baa la yidhaahdaa waxaasoo dhan waa waxaynu sharxi doonaa insha allahu tacaala waxay ka kooban yihiin haddii maraarada iyo xamaytida bisada aada indhaha ku dhibicsa bay yidhaahdeen adigoo ku akriyaya kelimaad sixira waxaad noqonaysaa habeenka mugdiga ee qudcurkaa ayaad wax arkaysaa bay idhaahdeen mugdiga habeennimo ayaad wax arkaysaa markaa bisada siyaabo badan oo ay uga faa'iidaysan jireen sixirka ayaa jira qarnigeennan maantana xiidmaha bisadda waa laga faa'iideeyaayoo waxay idhaahdaan waxaa laga sameeyaa dunta hoose ee dadka lagu talo marka caloosha lagu dilaaciyo maxaanku idhaa dunta hoose ee keed gut bay yidhaahdaan dunta hoose ee dadka lagu talo badankeedu waxay ka samaysan tahay xiidmaha bisadda ayay caalamka uga yani samaysan tahay taa marka iyada qiil iyo arrin baa loo helayaayoo dee daruurada ayaa kalifaysa bay idhaahdaan oo loo isticmaalaa taasu waa bisada oo aada iyo aad bay u ictimaadaan sixiroolayaashu waxyaalaha ay ictimaadaan oo ay aada u adeegsadaan waxaa ka mid a ayda alkilaab ayda aada bay sixiroolayaashu u adeegsadaan si aada iyo aada u badan ayay u adeegsadaan wa bikhaasa alkilaab asuud ayda madow ayay inta badan sixirkooda ku kiciyaan xubnaha aygana siyaabo kala duwan ayay u isticmaalaan markay sixirka xidhayaan tusaale ahaan timaha iyo dhogorta ayda madow waxay u isticmaalaan marka ay samaynayaan sixirka madiidada ah sixiruljalb jalab ka yidhaahdaan ee madiidada ah markay samaynayaan yaalaa waxay u baahdaan dhogorta ayga madow waxay yidhaahdaan haddii ay dhintay ay dhintay haddaad ishiisa la soo baxdo oo dabadeedna aada ku akhrido waxyaalo sixir ah oo aada qofkii aada rabtay inaad sixirtana aada kula xidho waxaa la yidhaahdaa waxaa loo adeegsadaa lilintiqaam in qofka inaad ka aarsato ilaa heer dil ayay u adeegsadaan waxaa kaloo yidhaahdaan micida ayda haddii aada qaadato ood jeebka gashato xumadii ku haysay way kaa jabaysaa bay ku odhanayaan xumadii ku haysay waa halka inagu aynu waraabaha ka isticmaalno waraabaha ayaa booska inaga inoogu jiro oo xubin kastoo waraabaha waxaa la yidhaahdaa eh, jinku arkaayo haddii a la yidhaahdo waa balaayo xijaab oo xubin walbaaba xubinta kaley dawaysaayo sheeko noocaasoo khuraafo ah laakiin sixiroolayaasha halkaa waxaa ugu jira aygaa ugu jira waxay yidhaahdaan carabka ayga haddaad soo goosato oo aada ku akrido waxyaalo kelimaad oo sixira cadowgaaguba ku arki maaya bay dhahdaan waana masale iska khuraafe ah carabkiisana aad bay u isticmaalaan waxaa kaloo yidhaahdaan maraarat alkalb xamaytida ayga waxaa loo isticmaalaa bay yidhaahdeen dadka indhuhu maxaan ku dhahdaa ay xanuunayaane indha dareeya baa lagu dhibciyaa bay yidhahdeen waana khuraafo waxaa kaloo yidhaahdaan beerka ayda beerka ayda waxaa loo isticmaalaa dadka suuxdimaha qaba waana been inta wax lagu aqriyo ayaa waxay lahan waxaan ku dawaynaynaa eh, haddii alla ka dhigo eh, sixirkaan ku dawaynaynaya suuxdimaha waxaa kaloo ka sii daran oo yidhaahdaan haddii aada soo qaadato eh, saxaradiisa oo aada u shiddo haweenay dhicisa oo ilmuhu ka soo dhaco ama haweenay caaqimo ah oo madhalaysa haddii aada u shiddo haddaanay uuraysan jirinna way uuraysanaysaa hadduu ilmuhu ka soo dhici jirayna ilmuhu ugu joogsanaya waana khuraafaad weeyaan marka ayda weliba qaybta madoobay aada iyo aada u isticmaalaan markay dagaaladiiyo waxaa gelayaan ama ay shar aloosayaan waxay ictimaadaan ayga madoob ay aada u isticmaalaan waxyaalaha ay isticmaalaan oy aada uga faashadaan ama ay aada iyo aada sixirkooda ugu kiciyaan waxaa ka mida ah alfi'raan waxaa jiirka la ydhaa jiirka ayay aada iyo aada u adeegsadaan waxay yidhaahdaan jiirba ay soo qabanayaan jiirkaasaa wax lagu aqriyayaa sixir ah ka bacdina jinkii la rabay inuu waxyeelada geystaa jiirka dhex gelaya jinkaas intuu ku dhex jiro jiirkaas labadii ruux ee la kala dilayay ama qofkii dhibaatada lala rabay inta ay jinkaa iyo isku dhex jiraan jiirku way shaqaynaysaa oo waxay leeyihiin qofka la rabo in nolosha loo qadhaadheeyo ama noloshu aanay u dhadhamin oo eh, stress iyo maxaanku idhahdaa depression lagu rido jinkaas iyo waxaa la isdhex gelinayaa jiirka dabadeedna waxaa lagu xidhayaa qafas mar kasta uu dhaqdhaqaaqo jiirkaasi qofkii xanuun baa ku kacaya hadduu yaro fadhiistana xanuunkii waa ka degayaa ama laba ruux haddii lagu kala kaxaynayay mar kasta oo haddii alla ka dhigo uu dhaqaaqana labadii qof way isku xanaaqayaan intaa uu qafaska fadhiyana way deganaanaysaa xaajadooda ilaa marka dambe ay heer ay ku kala tagaan labadaa ruux ee jiirka noocaasoo kale ah waxay mararka qaarkood u isticmaalaan cuntay sameeyaan markaasay wax ku aqriyaan jiirkaasaa cuntada la siiya jiirkaasi markuu cuntadaa cuno qofkii dhibaatada lala rabay ayaa dhibaatadii ay gaadhaaba yidhaahdaan wixii lala rabay ama xanuuna ama dhibaato ah buu qofkii dareemaya in badan waxaa maqasheen waxaa la yidhaha qataarka qataarkaa noocyo badan leh koonfurtaasaana qataarka aada looga yaqaanaayo musbaar baa wax lagu aqriyaya geed kayn ku yaallaa lagu garaacaya qof waa xanuunsanaya inta musbaarkaa iyo geedkaasi isku taagan yihiin qofkaas waa taahaya in badan koonfurta markaan joognay waxaanu maqli jirnay ama aanu arki jirnay qof ka sheekeyna wuxuu le kayn heblaan soo marayoo waxaan soo maray geed taahaya geed taahaya ayaan soo maray wax kale maaha jin baa lasoo soo kaxaynayaa la qasbayaa jinkii iyo waxaa la isku usbaarayaa geedkii iyada oo ruux lala rabo in dhibaato la gaadhsiiyo inta jinkaasi uu rafaadsan yahay qofkuna uu rafaadsan yahay haddii geedka laga fujiyo musbaarka qofkii kale xanuunsaynaya waa nafisaya markaa sidaasoo kalea loo isticmaalaa qataarka jiirkaa la ydhaayo inta wax la cunsiiyo ayaa qafas lagu ridayaa inta uu jiirkaasi nool yahay qofkaa loo qastiye lagu sixray wuu dhibaatoonayaa dhibtanu ay haysanaysaa jiirku waa makhluuq ka mida makhluuqaadkan caalamka inagu weheliya oo shariir ah rasuulkeennuna wuxuu ina amray in la dilo alfwaysa in la dilo ayuu rasuulkeennu ina amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh jii jiirkan laguu sheegayaa caalamka meel aanu ku noolayn ma jirto marka la tix raacayna waxaa la yidhaha sideed iyo soddon qabiino ama sideed iyo soddon quruumood oo jiir ah baa u caalamka ku nool sideed iyo soddon quruumood oo jiiraba caalamka ku nool oo kala xajmi weyn oo kala da' weyn marka jiirka da'diisa ugu yar waxay idhaahdaan saddex sannadood buu jiraa laakiin cimrulqaalibkiisu waa sagaal ilaa koo iyo labaatan cimrulqaalibkiisu waa siday u kala xajmi wen yihiin ay u kala waawen yihiin ayba u kala cimri dheer yihiin waana siddeed iyo soddon qabiilo weeye caalamka ay ugu kala nool yihiin marka haddii jinkaa cimriga dheerle soo qabto oo sidaa loo galo oo qofkii lagu sixroo lagu qataaro waxay dhaahdaan ilaa jiirkaa la dilo qofkii lagu sixray ma ma ma ma caafimaadayo marka jiirka isna sidaasa u isticmaalaan xayawaanadan aan kaaga warramayo oo dhan waxay sixiroolayaashu u adeegsanayeen yufsiduuna fi lard wax islaaxo hay dan ka leeyihiin haddaad saaxir aragto waa mufsid xayawaanada ay aada iyo aada u jecel yihiin oo u isticmaalaan baabka sixirka markay isticmaalayaan waxaa ka mid ah alaraanib bakaylayaasha bakayluhu waa xayawaanka ay aada u jecel yihiin markay wax sixrayaan weliba waxaa aada iyo aada u jecel qolada caabuda shayaadiinta cubaada shayaadiin waxyaalaha ay ugu jecel yihiin inay aalihadooda u gowracaan oy qurbaan uga dhigaanna bakaylaha ugu badan waxyaalaha ay ka aaminsan yihiin bakaylaha waxaa ka mid a haddii jeenigiisa bidix aad goosato oo aad qardhaas ka dhigato jeenigiisa bidix haddaad goosatood qardhaas ka dhigatood qoorta ka lulato sixirna ku qaban maayo xasadna ku haleeli maayo haddii sixir laguu qabtana qofkii kuu qabtay ayuu ku noqonaya masaladaasi waxay xasuusisaa waktigii caruurta aanu ahayn ee kixdu nagu dhici jirtay baa waxaa la odhan jiray ha la soo qabto bakayle markaasaa waxaa la odhan jiray jeeniga bidixdu waa xaaraane hasiinina jeeniga bidixda lama cuni jirin intiisa kale waa xalaal bay odhan jireen soomaalidu yaala iminka xataa bakaylaha ma ugaadhsato waxay leeyihiin xubin xaaraana ku taalla oo jeenigaa bidix ayaa xaaraana bay yidhaahdaan marka waxay ka aaminsan yihiin sixiroolayaashu marka ilaahyaalkooda shayaadiinta a loo gowraco sixirka maxaanku idha bakaylaha inuu yacni adeegayo oo sidii la rabay haddii alla yidhaahdo uu u shaqaynayo waxaa kaloo yidhaahdaan haddii saxaradiisa lasoo qaado oo wax lagu aqriyo waxaa halkaa ka soo baxaya sixirka la yidhahdo sixir alaswad haweenta la siiyo oo loo qariyana madhalays buu ka dhigayaa bay dhahdaan haweenta la siiyo loo qariyo madhalays buu ka dhigayaa bay dhahdaan aada iyo aad bay markaa baalka ay u isticmaalaan waxaad kaloo yidhaahdaan bakaylaha sixir la yidhaha sixra turaab ayuu aada ugu fiican yahay bay dhahdaan sixra turaab oo noocyada sixirka aynu ka yani tilmaami doono magacyadoodu ka mid yahay marka waxay dhahdaan sixra turaabku wuxuu yahay bakaylaad soo qaadaysaa waad gowracaysaa waad kanfaysaa qasnadaada maalka ee dahabkiiyo maxaanku dha adduunkaaga ee dhulka ku aasayso ayaad la aasaysaa marka aada bakaylo la aasto qasnadaada bakaylahaas aada la aastay wuxuu awood u leeyahay inaan la helin qasnadaada yusarifu can acyuni innaas inaanay dadku arkin ayuu faa'iideynayaabay dhahdaan haddii qof uu arkana oo qof uu ku guulaysto inuu qasnadaadaa helana asaabathu lacna wax la yidhaahdo lacna ayaa ku dhacaysa waa sixirkan ahraamtan masar had iyo jeer ay yidhaahdaan sixra lacna ay yidhaahdaan oo maxaanku idhaahdaa waxay ku duugteen maxaanku idhahdaa masaaridii hore iyo qibdiyiintii hore ahraamta ciddii u dhowaataaba way waalataaba yidhaahdaan ama masaa'ibaa ku dhaca ama markiiba garka wadnaha go-a wax noocaasoo kale ah marka bakaylaha loo adeegsadaabay bay yidhaahdeen sixro sarfiga in maalkaaga aan cidi helin bakaylaha la qalayaa waa la kanfaya waa lala duugayaa bay yidhaahdaan xayawaanada ay aada u isticmaalaan hadday dhiiggiisa tahay hadday haraggiisa tahay hadday saxaradiisa tahay hadday hilibkiisa tahay waxyaalahay aada u isticmaalaan waxaa ka mid ah almaaciz ceesaamaha in badan islaamaha faaliye iyo kuwa fooxiye iyo kuwa saarka tuma iyo in badan waxaad maqashaan waxaa kuu furdaama ah ceesaan ceesaan baad keenaysaa ceesaantaasaa lagugu furdaaminayaa dhiiggeeda laguugu maydhayaa hilibkeeda lagu siinayaa maxaanku idhahdaa qurbaan looga dhigayaa rooxaanta waxyaalahay aada u isticmaalaan waxaa ka mid ah xayawaanka ceesaantaas sixrada ugu badan ay u isticmaalaan markay adeegsanayaanna dhiiggeeda sixr alaxmar sixirka yidhaahdaan ayaa ka mid ah aada bay u isticmaalaan waxaa ka mid ah xayawaanada ay aada u adeegsadaan alximaar dameeraha oo kale sixiroolayaashu aada bay u isticmaalaan oo waxay sameeyaan oo yidhaahdaan eh, qanjaafulihiisa ama qoobabkiisa ayay isticmaalaan oy ridqaan dabadeedna waxbay ku dardaraan dadkay ku sixraan waxaa kalooy sameeyaanoo yidhaahdaan waxaad soo qaadanaysaa dameer nool ayaa carabka laga goynaya dameer nool ayaa carabka laga goynayaa waa la karinayaa carabkaas dhir ay yaqaaniin ayaa lagu darayaa dhir ay yaqaaneen ayaa lagu darayaa markaasaa habeen shan iyo tobnaada ama afar iyo tobnaada ayaa ruuxa la siinayaa maraqiisa qofka maraqaa cabba addoonaan diida ahayn odhanaynbaa kaaga soo baxaya bay dhahan qofkaasi wuxuu kuu noqonayaa cabiid weligiia ah, allihii aan dhanna kaaga dhaqaaqin waxaana inta badan ay u sameeyaan sixroolayaashu haweenka si ay amarka uga qaataan raggu inay naagtu ninka amarto ayaa inta badan ay u isticmaalaan waxaa kaloo yidhaahdaan haddii la soo qaado maskaxda dameerka oo waraaq nijaas lagu qoray lagu duubo oo raashinka la karinayo lagu lagu dhex kariyo qofka la siiyo saacaddaaba uu dhimanaya waa sixir oo qatli ah oo weliba sixrada ugu ad adag ka mid ah xayawaanaadka ay sharka u adeegsadaan waxaa ka mid ah diigga diigga weliba qolada aada u isticmaashaa waxa weeye qolada saarka tunta diig bay soo qaadayaan waa la gowracayaa dhiiggana waxaa lagu duldaadinayaa ruuxan saarka laga tumayo dhiiggii diigga inta la hooriyo ayaa jinka lagu casuumayaayoo raashinada ay u karinayaanee lagu casuumayo ayaa loogu dara ee haddii a la yidhaahdo riishka iyo dhogorta diigga markay isticmaalayaan waxay sameeyaan waxaad soo goosanaysaa bay idhaahdeen dhogortaa diigga afyar buu leeya sida qalinka oo waxaad soo qaadanaysaa kafan kafantaasaa markaa lagu qorayaa sixir iyo xuruuf sixir ah waxaana lagu aasayaa qubuurahay ku aasaan qofkii loo dhigay ilaa qubuur sixirkaa lasoo saaro looma maare hela bay yidhaahdaan oo waxay aada u isticmaalaan bay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a xayawaanka ay isticmaalaan alxamaam xamaam xamaamkeennan shimbiraha xamaamka waxay raadiyaan baa la yidhi eh, shimbir eh, xamaam cad xamaamkaa cad markay soo qaadaan way qalayaan dhiiggeedaa la hoorinayaa dabadeedna waxaa looaa la qorayaa waxbaa lagu qorayaa marka dhiiggaa lagu qoro ayaa waxaa lagu aqriyayaa wixii ay yaqaaneen bay ku aqriyayaan kafantaa yare ay dhiigga ku qoreen waxay soo qaadayaan xamaamad kale oo cad baa iyana lasoo qaadayaa kafankii yaraabay si fiican u jaxaasayaan markaasaa shimbirtii kale caddayada xamaamka ahayd baa adinka loogu xidhayaa waxay yidhaahdaan shimbirtaasi hadday qafaskeeda ku jirtana labada reer ee la kala eryayo tafriiqa loo samaynayo intaa ay fadhidana xaaladooda way degan tahay haddii ay hawadaba gasho shimbirtaasi oo ay duushana labadaa ruux way isku qarxayaan way isku qarxayaan ilaa marka dambe ay gaadhsiiso heer la kala guuro oo la isfuro waxaa kaloo isticmaalaan ooy aada u jecel yihiin sixiroolayaashu alghirbaan quraabka tukaha aada bay u isticmaalaan waxaanay aada u isticmaalaan dhogortiisa markay doonayaan sixra almaxaba weliba aada u xanuun badan oo qofku aanu ka adkaysan karayn qofka loogu qabanayo way isticmaalaan waxaa kalooy raadsadaan annasr annasr oo gorgorka ah gorgorrada way isticmaalaan weliba gorgorka madow bay aada u jecel yihiin waxay dhahdaan haddii gorgorkaa wadnihiisa lala soo baxo oo lagu maa lagu laabo dhogorta maan idhaahdo haragga waraabaha ama haragga qasaalka dadeerada haddii labadaa mid ahaan harag aada ku isticmaasho oo aad la eegato sawirka falaga iyo xidiguhu siday u wareegaan waa cilmiga iyagu yaqaaniine oo lala sugo xidigaha qaarkood markay soo baxayaan ay yaqaaneen qofka dhogortaa yar ee wadnaha gorgorku ku xidhan yahay ee xilliga la samaynayaana xilliyada xidigaha qaarkood lala eegto ninkii jeebadda ku qaata ama qardhaasba ka dhigta albaabada madaxda oo dhan lagama celiyo bay dhahdeen albaabka madaxda oo dhan lagama celiyo bay idhaahdeen waxay kaloo sameeyaan kurtay ka soo gooyaan intaa madaxa dabadeedna way ridqaan waxay ku akhriyaan waxay iyagu yaqaaniin sixira iyagu garanayaanba gorgorkaa madaxiisa lagu aqriyaya markay ridqaan qofka ay rabaan inay ama dilaan ama ay waalaan ayaa barkimada uu ku seexanayaa loogu bilbilayaa qofkaasi barkimada hadduu ku seexda bay dhaahdeen ama wuu waalanayaa ama cudur aan dawo loo helin baa ku dhacaya way badan yihiin xayawaanaadka ay isticmaalaan hudhudka kamida hudhudka ayaa ka mid oo ay aada iyo aada u isticmaalaan waxaa kaloo ka mid ah eh, bahashan lagu yidhaahdo fiidmeerta aada bay iyana u isticmaalaan waxaa ka mida masaska oo kale iyana way u adeegsadaan sixirka waxaa ka mida bahalkan lagu yidhaahdo alxarbaa waa jirjiroolaha xayawaankan jirjiroolaha la yidhaah ayaa ka mid a ah. waxay xumaantoodu gaadhsiisay ilaa iyo kalluunka inay sixirka u isticmaalaan oo kalluunka waxay yidhaahdaan intay sixirka sameeyaan bay kalluunnada cimriga dhaadheer noolaan kara ayay soo jillaabaan markay bannaanka u soo saaraan ayaa sixirkii bay afka ugu ridaan intaan u dhiman bay badda ku sii daayaan inta uu kalluunkaasi nool yahay qofkaasi sariirta ka kaci maaya bay dhahdaan marka xayawaanaadka ay isticmaalaan aad bay u badan yihiin kuwa yowgaasaana ugu badan inta ay isticmaalaan marka haddii xayawaankan ay isticmaalayaan ay sixir ama dalaasim ama casaa'im lagu caabudayo shaydaankiiyo waxa ay u isticmaalaanna wuxuu noqonayaa sixirka lagu kufriyey riddada ah haddii xayawaanaadkan ay isticmaaleen sixirkii aan lagu kufriya uu yahayna wuxuu noqonayaa sixirka aan maxaanku idhaahdaa macsiyada ah ee aan keenaynin gaalnimada waxaan markaa baddan u galay inaan idinkala fahamsiiyo sixirka lagu kufriyayo kuu yahay iyo sixirka aan lagu kufriyaynin kuu yahay labadaasay u kala saaraan labadaa nooc ayay sixirka u kala saaraan oo ka isaga lagu gaaloobayo waa la ysku raacsan yahay kaan lagu gaaloobayna khilaaf baa ka jooga culimmada qaarkood markaa aqwaashay ka yidhaahdeen maalan imaam shinqiiti fii adwaa'i ilbayaan isagu wuxuu qaatay uu leeyahay sixirka aan lagu kufriyaynin ciddii isticmaasha ee waxyeello ku geysata waxyeelladii waa laga magdhabayaa laakiin la dili maayo sixirka dartii loo dili maayo ayuu isagu odhanayaa laakiin jamhuuru ahli lcilmi jamhuuru ahli lcilmi waxay leeyihiin sixirka haddii alla ka dhigo noociisa kuu doonaba ha ahaadee qofkii sixir sameeya ama sixirroolo ah tamaaman waa la dilayaa ayay iyagu qabaan rag fara badan oo culimo ah ayaa halkaa ku tegay sababta oo ah sixirku sidiisaba waa shar badan yahay wadiiqaha yaryarna ka weyn bay kugu ridaan ruuxa sixirka aan lagu kufriyayn isticmaala ka kalena wuu ku dhiiranayaa bay dhahdeen lidaalik si muslimiinta looga badbaadiyo sharka saaxirka waa in la dilaa bay dhahdeen maxaa idiin daliila markii la yidhi sixiroole in la dilayo ama sixir lagu kufriyo ha noqdo ama sixir aan lagu kufriyayna macsiya ha noqdee maxaa idiin daliila baa la yidhi waxay idhaahdeen xadiid baa rasuulka laga wariyaa odhanaya xaddu saaxiri darbuhu bisayfi ruux saaxira xukumkiisu waxa weeye in qoorta laga gooyo xadiidkaasi waa daciif waxa kalooy daliishadeen saddex ficil oo saxaabada rasuulka ka dhacay oo cid khilaaftay oo ka hor timidna aanay jirin saddexdaa masalo waxay deliil noo tahay sixiroolo nuucu doonaba ha noqde waa la dilayaa waxay yidhaahdeen cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu wa ardaa khabar uu bukhaari warinayo hal sano geeridiisii markay ka hadhsan tahay ayuu jamiica aqtaari اlmuslimiin meel kastoo islaamku ka taliyo warqad buu u qoray uu leeyahay waa inaad dishaan qof kastoo saaxira ah. hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay saaxir haddaa aragtaan qudha ka gooya waxay leeyihiin taabiciyiintii iyo saxaabadu maalintaa uu amarkaa soo saaray isla maalintaa saddex dumar ah oo sixiroolayaal ah ee ku caddaatay ayaa la dilay looma eegin ma sixirkii lagu kufriyayeyba mise waa sixirkii cisyaanka sayidinaa cumar go-aankaasuu riday waana khulafaa araashidiin alarbaca oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa qaadataan sunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin alarbaca almahdiyiin masaladaa cumar uu amarka ku bixiyey hal saxaabi oo nool oo arrinkaa ka hor yimid ma jiro bay dhahdeen saxaabada waxaa dabci u ahayd masaladu haddii ay shareecada khilaafsan tahay inay markiiba ku khilaafaan umaradooda maalin maalmaha ka mid a ayaa sayidina cumar intuu dadka wacdiyey ayaa wuxuu yidhi waxaan xadidayaa meherka dumarka meherkii wuu qaaliyoobay guurkiina wuu adkaaday meherka dumarkaan xadidayaa intaana cid kalaba hadlin ayaa qof dumari hadashay oy tidhi awooddaa ma lihiid cumaro awoodaad ku xadido meherka dumarka ilaahay kuma banayn wa aataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shay-an miyaan ilaahay qur-aankiisa ku odhanin haddii dumarka aada siisaan mid ka mid a ah, qintaaran maal fara badan markaasuu tallaayo tallaay cid waliba way iga faqiihsan tahay cid walba way iga faqiihsan tahay marka masaladu haddii aanay shareecada waafaqsanayn shacbigu kuma eegi jirin maxaanku ku dhaha madaxdooda waa laga hor joogsan jiray culimmadii islaamka ee ibnu cumara lahaa iyo cabaadalada lahaay oo dhan baa noolaa sayidinaa cumar maalintuu xukumkaa iyo wareegtadaa soo saaray hal saxaabiya ku khilaafay lama haya bay yidhaahdeen waxa kaloo iina jirta bay yidhaahdeen xafsa bintu cumar radi allahu tacaala canha wa ardaa oo ummi lmu'miniinta ka mid ahayd ayaa waxaa dhacday gabadh addoonahoo iyadoo ay lahayd oo la joogtay ayaa sixirtay iyada gabadhaa addoontayna kaana mudabbara waxay ugu ballan qaaday hadday xafsi dhimato inay xor tahay hada huwa mudabbar aniga geeridayda dabadeed xor baa tahay bay ku tidhi gabadhii ballanqaadkaa haysatay waxay sixirtay xabse lafteedii dabadeedna camar bay ku bixisay xabsi gabadhii waa la dilay gabadhii waa la dilay cid ku qoonsatay <coughs> oo xabsad tiri maxaad u dishayna saxaabadii nooleed ma jirta bay idhahdeen waxa kaloo noo daliila bay idhaahdeen qiso dhacday oo ka dhacday saxaabi la odhan jiray jundab binu kacab jundab binu kacab wuxuu ku noolaa jundab kuufa wuxuu soo maray maalin maalmaha ka mid ah meel fagaaro ah oo lagu urursan yahay waxaa meesha fadhiya waaligii kuufa ninkii barasaabka ka ahaa kuufa ayaa isna meesha fadhiya nin baa dadka u shactiraynaya oo sixir buu adeegsanayaa nin buu soo qabanayaa seef buu kurka kaga goynayaa markaasuu haddana madaxii iyo isku isku nabayaa qoortii markaasuu qofkii iska kacaya waxauu soo qabanayaa hal fadhido buu soo marayaa markaasuu afka ka gelaya markaasuu duburta ka baxaya isagoo noocaasoo kolba qof intuu madaxa ka gooya haddana rakibaya qofku intuu haddana rakibaya ayuu soo maray wuu iskaga tegey amiirkiina waa ku raaxaysanayaa amiirkan waxaa la odhan jiray waliid binu cuqba binu abi muciid waliid binu cuqba binu abi muciid buu ahaa waxay agga xagga hooye ka walaalo ahaayeen cuhmaan binu cafaan ayay xagga hooye ka walaalo ahaayeen toobakeen buu ahaa markii dambe eh wuxuu ahaa ninka intuu tukiyey saxaabada kuufo oo cabdilaahi ibnu mascuud ku jiro ayuu salaadii cishee subax isagoo sakhraansan ayuu tukiyey afar ragcadood buu tukiyey markuu salaadii ka baxay ayuu ku yidhi ma kordhiyaa weliba markaasuu cabdillaahi ibnu mascuud yidhi oo beryahanba dee siyaadadaasi baynu wadnee waa iyadanba siyaadada kamaynaan bixin markaa nin iska uun nooc maxaanku dhaa cisyaankiisu badan yahay oon waxba ka sarriigan buu ahaa ninka noocaasabaa baa ninkan markaa u yeedho oo u shactiraynaya saxaabigii jundab la odhan jiray wuu iskaga tegay maalintaa maalintii dambe ayuu seeftiisii soo qaatay ninkii oo sidii haddana loo rigdadkii u rigaystay oo cayaarsiinaya oo kolba nin intuu qoorta ka jaro haddana isku rakibayo oo sidii samaynaya soo maray markaasuu intuu ku soo dhowaado bay kurta ka gooyey markaasuu yidhi falyuxyi nafsah balwankaas haddaba isagu ha soo nooleeya naftiisa markaasuu aayad qur-aanana deliishado wuxuu yidhi afa ta'tuuna asixra wa antum tubsiruun war ma waxaad daawanaysaan sixir idin aada la imaanaysaan idinkoo daawanaya baad raalli ku tihiin marka weliid binu cutba bin cuqba uu ka xanaaqay masaladii saxaabigiina uu xidhay markii dambena waa la sii daayo sidina cusmaan baa yidhi faraha ka qaad baa la yidhaah marka saddexdan masaleba waxay caddayn noogu tahay bay yidhaahdeen in qofka saaxirka ah noocuu doonaba ahaado ama sixir alkhayaal ha wado ama sixirkii kaleba ha watee qofka saaxirka ah inaan loo turaynin sababta oo ah dhibta iyo sharka uu ummadda muslimiinta u keensanayo ayaa aada u qara weyn bay yidhaahdeen intaa markaynu kaga baxno ruuxa saaxirka ah iyo xukumkiisa oo jamhuuru ahli lcilmi waxay isku waafaqeen ruuxa saaxirka ah ama ruux dumara ah ha noqdo ama hadduu alla ka dhigo ha noqdo ninba ha noqdo ama ha noqdo kii maxaanku idhaahdaa gaalkii la noolaa muslimiinta saddexdaa noocba waxa jamhuuru ahli lcilmi ay ku tegeen in la dilayo bacdu ahli ahlilcilmiba waxay leeyihiin dumarka la dili maayo ee waa la xabsi xabsi baa la geynayaa ahludimaha qaar baa waxay dhahaa culimmada la dili maayo ee haddii uu waxyeello ku geystayna waa laga maqdhabi haddii kalena waa la tacsiirayaa marka waa laga daba yimi oo waxay yidhaahdeen siday ku dhici kartaa qof muslima inuu looga naxariis bato nin kaafira oo dembigay galeen isku mid yahay ninkana waa sixiroole ninkana waa sixiroole kani waa muslim waxaad tidhaahdeen ha loo guduudiyo ninkana waa kaafir saaxiroole ah sababta weliba ninkaan inoo naxariisanayn ee diini aanay xidhaynin ee cadaawadda inoo haya aa u tidhaahdeen yaan la dilin ninkan kalena ha la dilo maxay tahay bay idhaahdeen macquul ma aha in kii ehlu kitaabka ahaana la daayo kii muslimka ahaa ee saaxirka ahaana la dilo wax maangala maaha bay idhaahdeen marka culimmada badankoodu waxay isku raaceen ama ahlu kitaab ha noqdo ama khayrkii ha noqdo eh saaxir waa saaxir waana la dilayaa bay idhaahdeen ruuxu hadduu saaxir yahay loo turi maayo eh waa la dilayaa markaa saddex masalaan isku xambaaray qofka dumarka ee ee saaxirad noqotay maxaa laga yeelayaa waxaa loo badan yahay in la dilayo qofka saaxirka ah oo ahlu kitaabka ahee dimiga ah ee maganta inugula jooga maxaa laga yeelayaa hadduu saaxiri waa la dilayaa qof muslimihii hadduu sixir adeegsado noocuu doonaba ha ahaadee maxaa laga yeelayaa saddexdaa iyaga xukunkooda waxaa ah islaamka muslimiintu ay culimmadu u badan yihiin in la dilayo aqwaasha ay culimmadu ka yidhaahdeen dhammaan aad bay u badan tahay anigoo wakhtiga u xeerinaya waxaynu ku soo ururinaynaa saaxir waa saaxir waana la dilayaa masaladan markaa waxaa inoo hadhay nin saaxir ah tooba ma laga aqbalaya waa masalada afraad ruuxu hadduu saaxir noqdo tooba ma leeyahay bacdulculamaa waxay yidhaahdeen waxaan qofka horta dembiga ku riday sow cilmiga sixirka ma aha cilmigii sixirkiina qalbigiisa kuma jiro haa soo qalbigiisa kuma jiro haa hadduu qalbigiisa ku jiro de yaa ka masaxaya soomaalin keliya u cadhoodo haddana halkuun ka furtuuro maaha yaa ahminaya qofkii hadduu cilmigii yaqaano u bartay wax lagu aamino waxaad waaliftoon wadkaa helin ka wahantoobay waa war loo noqon bay idhaahdeen somaad garan marka waxay idhaahdeen wax toobaha ah annagu ruuxa ka aqbali mayno waa sida sindiiqiya munaafiqa munaafiqa laba wajiile marba diin qaadanaya ee maantana way kanberrina maya maantana way kantahaya wax lagu aamino ma waxaana laysku raacsan yahin sindiiq in la dilo sidiiq kama liito waa la dilayaa bay idhaahdeen sidiiq kama liito oo waa la dilayaa sida sixiroolahaba loo dilayo masalada markaa waxay aada isugu adkeeyeen masaladan la yidhaahdo ninka kaafirka ah ee ehludimaha ah lama dilayaday isku adkeeyeenoo waxay yidhahdeen annagu waxaanu deliishanaynaa xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ee ninkii lo odhan jiray eh, labiid binu casam wuxuu ahlu kitaab ahludima ah yahuudi buu ahaa nebiga kii sixray buu ahaa nebiguna ma dilin salawaatullahi wasalaamu calayh idinku markaa dilka ahlu kitaabka saaxirka halkee ka keenteen bay idhaahdeen marka waxay idhaahdeen ninka ahlu kitaabka ah ee aad sheegaysaan ee labiid wuu sababeeyey nebigu wuxuu u dili waayey sababta uu weliid u dili waayey nebigu wuu sababeeyey waxaanuu yidhi waxaan ka baqanayaa eh, ihaarat alfitna inay fitno ay kacdo sida uu nebigu uga maagayba inuu munaafiqiintii la noolayd uu u dilo oo lahaa haddaan munaafiqiinta dilo dad baa igu wiirsan doonoo odhan doona nebi moxamed saxaabadiisuu laaya cilladii markaa hadday meesha ka baxdo idaa zaalat alcilla xukumkii marka uu la zuulayaa ninka saaxirka ah ee ehlu dimaha ah isna waa la dilayaa taasay marka arintu ay yani soo ururtay waxaa igu hadhay shantii masalo lixdii masalo masalo aada u muhiim ah oo masalada ah annushra nushra sixir sixir ma lagu furi karaa sixir sixir ma lagu furi karaa halkaa waxaan ka bilaabi doonaa casharkeenna soo socda in sha allah iyo wixii ka dambeeya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان